Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulan wacno wanaagsan saaxiibyaal dalkiin meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya ee magaalada tan muqdisho kale waxaan wanaagsan saaxiibayaal waa barqa talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay afar bisha koowaad sanadku waa labaatan saddex qodobada barnaamijka ogaal haddii allah awood dileed maad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona milatariga soomaaliya oo ka warbixiyey howlgalladii ugu dembeeyey iyo xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu laayay deegaana hoostaga ah magaalada xaradheere ee gobolka mudug mucaaradka koonfur galbeedna waxay sheegeen inaysan ku qanci doonin waxaan doorasho ka ahayn xilli shirka dib u heshiisiinta weli uu ka socdo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed qoyska wiil uu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda oo cadaalad codsaday ka hor inta aan la aasin marxuumka la dilay qodobada kale oo barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya nin hubaysan oo todoba qof ku dilay magaalo ku taalla gudaha dalka maraykanka iyo dawladda booland oo sheegtay inay diyaar u tahay inay hub ku caawiso dawladda yukrain oo dagaal isdifaacid ah kula jirta dawladda rusiya qodobadaasi dabcan waxay hore inagu soo korray ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka ogaal haddii allaha awooddiidmo xubnihii joogtada ah waad barnaamijka kaga barateen ayaa sidoo kale qayb ka ahee u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijkeenna ogaan dalkan dalkaan dulmigu daashaday waxaan ahay dadkiisii waxaan ahay dadkiisii way ogaadeen para pena. waayaha dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax التبليغ شن الشباب له تلفون جديد تضبع الوشيع سديد مجمع الإسلام سقال الأنصار السنة طبعا حزب الإسلام كوي طبعا سوفية لبيتو سنترية سدحيتو قادرية أفريتو سالحية شنيتو أحمدية لحيتو سيلعية تضبيتو يقار كلون هذا عم ترين كريم كوانا يدبا سعونيان أما يسير ليهين صدق يا وعي فران وعي كوسي فوبيان سمودي وانا كرود صفكي رير قوام اللوط فرعون سلعي كل عي هل كي بيسارين إلهي ساتر با إساقو سمري يدلقات لسوغيو إيغيه waxa ay dad samaynayaan dhulka lala simi lahaa snm unc sbm ssnm uncnsb diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro aadmigaaye dibu taliya yaan layno odhan wadadan jirin kale barqa wanaagsan saaxiib aynu ku bilaabnay barnaamijka ogaal haddaan ku bilaawno gobolka mudug aynu ka heleyno gobolka mudug gaar ahaan deegaana hoos yimaada degmada xarar dheere ee gobolkaasi mudug waxay sheegayaan in weli ciidanka xoogga dalka ay howlgallo ka dhan ah al-shabaab ay ka wadaan deegaanadaasi saacadii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ay al-shabaab ku baacsadeen deegaanadaasi ka sameeyey ahna dowladda soomaaliya ay sheegtay saacadii lasoo dhaafay in ku dhowaad afartan xubnood lagu dilay howlgalka ka dhacay deegaanka caad oo u dhow magaalada xarardheere ee gobolka galguduud taliyaha ciidanka ah lugta genaraal maxamed tahliil biixi oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in weli ciidamada dowladdu ay ku raad joogaan sida uu sheegay xubno ka tirsan al-shabaab oo uu sheegay in ay ku sugan yihiin deegaano ka tirsan duleedka magaalada xarardheere ee gobolka mudug waxa uu sheegay in saacadaha soo aadan ay faahfaahin dheeraada ah bixin doonaan oo howlgallada ballaaran ee deegaanadaasi ka socdo waxaana intaasi uu raaciyey oo faahfaahin ka bixiyey weerarkii u dambeeyey ama howlgalladii u dambeeyey ciidamada dowladda xubno ka tirsan al-shabaab oo ay dileen waxaana uu yidhi ciidamada waxay galeen dhulka lagu magacaabo deegaan iyo daarid halkaasoo runtii cashar lama imaadaana khawaarijta loogu dhigay hubna looga furtay rag badanna looga laayay sidoo kaleeto waa ku rogaan celinay halkaas waxaana ka sheekayn karin baa ka dhacay aada baa khawaarijta loogu jabiyey difaacyadooda dhan waa laga kiciyey maydadkoodii oo sawiran baan haynaa waanu idiin soo dirin doona idinla soo wadaagi doona insha allahu sidoo kaleeto waxaan howlgal ka fulinay niroon iyo barker ismaaciil iyo guud ahaan nawaaxiga caad waxayna khawaarijtu ayagoo dhibaataynay shacabka soomaaliyeed ku gubeen caad baabuur shacabku leeyahay iyo kuwo ayaga oo ka hadlaysnaa intaba waa ku gubeen shacabka soomaaliyeed guud ahaan informationka oo ugu muhiimsan waxaa laysa siiyo xogta ay la siiyeen oo nala wadaageen oo ah saacad walba meesha ay ku sugan yihiin iyo meesha ay marhayaan iyo in ay la soo baxeen hubkii u duugnaa dhammaantood ay la soo baxeen shacabka soomaaliyeed aad baan ugu mahadcelinayaa runtii sidoo kale taawurgalka waxaa qeyb muhiima ka qaatay saaxiibada caalamiga ah kuwaasoo mar walba naga taageera goobaha dagaalka aad baan ugu mahadcelinaynaa maalmaha soo socdana guulo kale way kula jooga insha allah meedeedka la arkay ilaa soddon iyo sagaal meyd baa lagu arkay meeshii maanta dagaalu ka dhacay iyo hub fara badan oo halkaa ku jajabay khawaarijtuna halkaa waa ka caradeen waana la daba socdaa waddaday u caradeen waa naqaan meeshay dhaawaca u rarteen waa naqaan waa jawre iyo agaarka aagaarkiisa ka harimayno ka harimayno ka harimayno dagaalada la gaaray waa baraag ismaaciil waa miroon waa nawaahiga erigaas ku yaalla waa baraag hurdaaye dhulkaasoo dhan gacantaa lagu dhigay dhinacan kaleetana dhinacan deegaan iyo wadaariq intaba iyadana waa deegaano muhima gacantaa looga dhigay ciidamaduna hadda waa sii socdaan oo ma soo laaban hayaan howlgallada markii la isku celceliyo kii daraad dhacay iyo kii maanta dhacay waa afartan iyo toddoba kawaarista inta laga dilay oo la dul saamay waxaan xog ku haynaa conton dhaawac iyo maydana inay geeyeen jawlo geeyeen wadaariq sidoo kaleeto maalintii ugu horeysa ay geeyeen sideed nin oo ku jir wiil ajnabi oo afsawaaxil ku hadlaaya runtii waxaa gaaray waxaa ku dhacay dharbaaha aysan filanayn ama ay filahayeen kuwa kalena waa la daba soconaa bulshada aad baan ugu mahad celinayaa baaq baa noo yimid nooga yimid oo ay leeyihiin na soo gaara na soo gaara noo imaada golo walba waxay leeyihiin siddeetan boqol boqol iyo konton oo hub noo xariisan baan la soo baxnay mar noo jabiya oo deegaanka iyaga ee noogu imaada aad baan uga mahadcelinayaa informationada iyo xogta ay nala wadaagaan aad baan uga mahadcelinayaa taculada iyo xoolaha iyo mashxarada ay ciidamada la daba joogaan insha allahu intaan xorta ahayna waa u tegaynaa cadowgana waa haddii ilaaha yidhaahdo waxaan ku sii doonaa casharadii aan kusoo tusnay hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud meelo ka mida insha allah kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa taliyaha ciidanka howldhulka ee xoogga dalka maxamed tahliil biixi waxaana faahfaahiina dheeraeda uu ka bixinayay howlgallada saacadii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalku ay ka wadeen ama ay ka sameeyeen deegaan hoostaga degmada xarar dheere ee gobolka mudug markan koonfur galbeed ayaan aadaynaaye mucaaradka koonfur galbeed waxa ay sheegeen mar kale inaysan ku qanci doonin wax aan doorasho ka ahayn xili shirka dib u heshiisiinta oo maalmo qaatay welina uu ka socdo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee magaalada ee maamulka koonfur galbeed magaaladaasi baydhabo weli waxaa ka soconaya shirka dib u heshiisiinta oo dhinacyada mucaaradka maamulka odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo dowladda federaalk soomaaliyaba ay ka qeybgalayaan si loo dejiyo xaaladda ee kacsaneyd ee markaasi ka dhex taagneyd mucaaradka iyo sidoo kaleba maamulka koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis lafta galeen ayaa lagu qancinayaa weli inuu ka tanaasulo halka sane ee baarlamaanka koonfur galbeed ay ugu kordhiyeen iyagoo wararku weli ay sheegayaan in madaxweynuhu uu ka tanaasuli layahay ama uu ku adkeysanayo halka sane ee muddo kordhinta ah mucaaradka koonfur galbeedna waxay u hanqal taagayaan in halkaasi sano la baabi-iyo si doorasho loo galo wasiirkii hore ee maaliyadda ahna murashax u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed maxamed aadan fargeeti ayaa waxa uu sheegay in maamulka koonfur galbeed weli ay damacsan yihiin muddo kororsigaasi inay ka dhabeeyaan sidoo kalena waxauu sheegay in koonfur galbeed weli ay qorsheynayso inay weerarto xubnaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda ee ku sugan baydhabo isagoo arrimahaasi ka hadlay waxauu yidhi runtii geeg waa laskagarjarta ahaan laamashey tooe eh, inusku tacsiyeyn walaagdhi dadkii dhimid ilaang naxariisa dhallinyaradii gurigaaska dhimitay way ku baaqsado kore laakiin ajaliyo ka kayti marka ilaahin walaasheeni lan hor surum kor male marka ununan ducayn ilaahay jannad firdoos ku ee eh, intii oo dhaawace wali ilahay aan ku tugane caafimaad taame oo degdege inshaa allah dad dhalinyaro badanoo iyoona Ah, ah, maglin haysidi mudooyinkan yo iyoon shalay xoriyadiyo helan marka insha allah wal kasta kastaba wala ku muhiimsan nabadda wal badan oo sheenow gacan ku hadalka hooba ka hor ah, lasla fahama broblemka meeliyaal way ku baaqsado kor dhibkan kuwiin koonfur galbeed geeg haysole tahaan in la ogaado koonfur galbeed in yeeta meelislilei hoobtaasnun ogaynaya horta ibku kooye qofka shacabka ah iyo qofka maamulka doorasha ley lababa doorasha haddii is ilaali isku dhima kooyo un muddo badan afahamiyaana inta koyna safaradaan reedaan dhadhii jareen walkala mahayna deegaankan oo dhib badan haaysada culeysyo badan haysadaan oo dhini kasta ee eh, ama cadaawad oo dhiniga shabaab haato khawaarijinta haato ama may leeraay eh, barakicyaal haaden ama may leeraay duruufooyin kaloo dhaqaal haaden shaqiyaro haatoy duruufo eedan badiyin iyo duruufogaasaasaan badiyin haddana korshee in dhibkalka dhiya hanuun diidani marka wal badan oo qofka biniaadanka ah hanuun ninkafay lahaan badanaa aan dulqaadani dulqaadkase way fadaane haddana in lakadeera ah, xorriyad iyo sharaf lakadeero fadaan isla roogna deegaanka meelmunkujeedna kuwada shaqeeyana nabadiya horumarka deegaanka insha allah eh, weli faday in aan fariin oo ku dareersa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xalay ah ha ka dardaaran in inaanu siinshaagno eh, fariintas walu ahaan shalay shalay ha iti geegana geeguw marka wali fariinta etaa in nabadl ku shaqeey in nabadl lagu shaqeey nabadi qaabkeelan ku shaqeeya marka in england walooba xakamay wal kasta oo nabado gacanta ku biyo inuu xakamay hoo wal oo daandaansi ama wal markaas qaadu korn ama qaadu korna jaraangna in isla markiiba riddo ficilun suubineh luka ashtikooda marka hore madaxda wadanka la deersi walkaas unoo ogna yo haddana hadafkan weli ay aha in unu deerna koonfur galbeed oo lisleeyey anii wadaykay musharaxiin ena isbeddel haan surugni isbeddelkaan surugni way fadaanahin isbeddel oo dadka mideeyo nagad isbeddel oo nabad sheenow isbeddel oo horumar sheeno isbedeloo dadka isku talow in lagada fadaanuun marka taasna way tusaale siinku ee eh, yacni geega dhibka deegaankan ku jar qabiil muwada beelgaarayna muwada shakhsiyaada wadaan shakhsiyaadkaasna iyoon waa in caqli nage waan way la xisaabtame dowgaasa ama qaabkaasa jidkaasana laka xalliya insha allaah hoyyoonkii koodn koeno inta ha toosilaayni xaalkisa mahada lahayn marka waa in la fadaayihiin walaaba bersho in oo maylaraay eh, laka sabar candhuufsiridlanaq marka insha allah waana guulaysaan eh, soomaalidhun hana fiiriyoyta eh, gaar ee dadkada reer koonfur gabeed hana fiiriyoyan dowladnimadana wiinto insha allah si la sheegayo una doorasho xor iyo xalaale fadaan oo si nabadgeliya nabadgelya ka dhiida war intaas dhaafsa samuudna insha allah intaasna iskula shaqeeyaan kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa murashax madaxweyne koonfur galbeed maxamed aadan fargeeti isagoo ku sugan magaalada baydhabo ee koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka koonfur galbeed aysan ku qanci karin wax aan ka ahayn in madaxweyne lafta garen uu ka tanaasulo halka sameey muddo kororsiga ee horey baarlamaanka koonfur galbeed uu u meelmariyey weli saaxiib yaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal o ad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiye waayahay saaxiibyaal mar kale baraqo wanaagsan ayaan hoodeeda kalen hay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho ayaa degta ku haysaan markana magaalada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe waxaa maalmihii dambe kusoo badanayay dilalka ciidanka dowladdu ay u geysanayaan dadka shacabka wiil dhallinyaro ahaa ayaa lagu dilay magaaladaas waxaana dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda eerada wiilkaas oo la hadlay warbaahinta kulmiya waxay sheegeen iminka inay cadaalad u raadinayaan marxuumka la dilay weli lama aasin ninka la dilay meydkiisa ayaa yaalo waxa ayna sheegeen ka hor inta aan la aasin eheladu inay danaynayaan inay helaan cadaalad ku saabsan ninkii dilka geystay in la helo mid ka mid a ah ehelada ayaa waxa uu wareysi siiyey wariyaheena xasan maxamed xuseen waa u dhacay eh, ilaah kuma darnaadee duqa ah biisa keliya laga dhaqaayay masalan haye oo lugna ka go-an shan sano ah, a laga dhaqaayo isbuuci laba jeer saddex jeer axmed u qaado kugu darnaade baabuur duqol leeyahay a wadada socda oo baabuurkan saarifta halkuu socday wuxuu socday wadada garasdayle balxad afkeeda hore soo socodka soo noqodka waay waa markii ay muqdisho ka tageen ka tageen ee balxad u socdeen gurigooda u dhawaayeen ilaaha kuma darnaada gaariga cabdibilaahe baabuurka gabaalo ka soo socday yaa horey ma cabdibilaaha horeeye mase gaarigi kale baabuurkooda horeeyey baabuurka oo duqa iyo wiilka saaray aa horeeyey cabdibilaha dambeeye ilaahay kuma garnaadee baabuurka laamiga laba wada waa mida jir xariga laga dhigay midna laga oo laamiga la saaray waay ka laamigii saaraay wax ka dhexeeya oo kuma garnaadee alaaqaad oo macnaha hataa ii sheeg wadada iyo xirta xamle eh. ma jirin marka marka eh, sidee ku timid marka in risaas lagu gaarigaysa baabuurka dashiikaha baabuurka gadaal laga soo fuliyey xabadihiisa oo wadadooda kuma jirin isku wada ma aheen laba laamiya kala maraayeen ilaah kuma darnaadee baabuurka waa ka horeeyey xataa samada maka hor imaanin maka dambeynin wadaa ugu cariirisa maahan baaloota dhashiinka shabaab xataa lagu ridin oo dabacad yimaado laga kala rooro anigoo shacbina lagu dilay marka gaarigii yaa saarnaa tir ahaan dadka saarnaa noo sheeg baabuurka waxaa saarnaa aabay oo xanuunsan wiilka dhintay waaniyana dhashay wiil kaloo duqa garafkasdoona kaalmeya iyadoo macnaha marka isbitaalka lageys la qaadayeen gabarhii la dhalatay oo xamarka timo duqa xanuunkiisa u timid oo ilmaheeda lix inanka wadato baabuurta inanku gadoomiy halis ku gaareen duqa daradooda ahay stri waxoogaa la xaarbiya cunuga wada dhashiikaa ku dhacay cabdifitaax ma darwal u ahaa oo gaariga isaga waday darwal waahay duqa ha darwal logu ahay duqal lugtoo ka gooyaa wiilka dhal waalis oga yarna waa jirin ila kuma daraan isbitaalka hadii la labada garabaa laga galaa ilaah kuma darnaa leeyahay gur guri meesha la labada garabaa laga galaa haddii baabuurka sasaara labada garabaa laga galaa ayadoo sida tahay baabuurka iyo qaadidu shan sano baabuurka baa qofna kuma jir haye ha marka ilaah kuma darnaa anaka waxaa joognaa meel oo dawladda eeda xukuminbo Eh, waxay noo sheegtaa markii laga soo tago in cabdifitaax xabadu ay haleeshay uu halkaasi ku geeriyooday eh, ma waxaa jirta cid kale oo dhibaato ay kasoo gaartay risaasaan la furay risaas waxay kasoo gaartay gabarteeda dhalatay ilmaheeda sirira muraayada iyo waxay dhan gaargaarya maqaan wax kale waxaad ku gaara ma maxaa xiga marka eh, dhacdaas markay dhacday cabdifitaax geeriyooday sidee ku ogaateen idinka idinku soo gaarta dhacdadan aniga manaha gabadheeda soo wacdan oo balaa dhex ay tiri maxamalow baawur cabdiblaan xabadeeyey ilahi kugudaran abdifatax waa dhintay waa noolya lagu murmooyaa kadib aa nima wata inta ka qaatay garisdeel ugu tagay oo waxaa uu tagay wiilkii mar hore nafta ay ka baxday markii intaas aan ka gudubno gaarigii dhibaatada geystay ee ciidanku saarnaa goobta miyuu ka baxsaday maya maya wax goobta ka baxsada mala gaarigii waa istaagay ninkii oo dhibaatada baabuurka saarnaaya waxaa aba taliyaha amniga oo khaas fudug oo u magacaabay ah, baabuurka saarnaayba maxay idigu sheegeen markaas siday wax u dhaceen maxay idigu sheegeen wuxuu la yidhi ninka ninka dila waa kuu haayaa wuu kuu xeran yahay ma fahamti waana kuu gudbeynaa ilaha balacda u tagay anoo midkayga wato washadii aa ah xale tegay ninkaa noola wada dhahnay wax lawadaa malaa loola yidhi xalay lixsa aan soo baxnay fi markaas maanta ilaha balacda soo wadnay maanta la wada ahay maanta ilaa hadana wadin waa la kulantay wuxuu idin sheegay in uu gacanta ku hayo qofkii dhibaatada geystay asgariga ahaa ma idin sheegay sababta ka danbeysa in risaas horta marka hore la furo eh, taliyaha daawadiis taliyaha muxuu kuu sheegaa markaas laftiisa madaxda saldhiguu dhex fadhiyo baan xisaabu maayo ninka gaariga watay iyo qoriga dhishikaa ninka saarnaay inay weydiyaan soo maraba maamulka intaasi kadib markii aad meesha tagtay meydka cabdifitaax waa soo qaadeen halka keenteen marka kowdana waa soo qaaday eh, saldhiga madaxdaa geeyey taliyaha ilaah kugu diraa taliyaha waa soo baxlay warshada balxadaa imaanay oo ninka waa kuxiraya layiri waxaa dhahay ninkaa ninka dilay iyo aniga hanoola gudbiyo sharciga hanoola tegay xalay ilaa iyo lix sac warshada balxadaa joogay waxaa layiri ninkaas wuu xiran yahay gey ama qaado ama dhaaf akhtiyaar kalaa leedahay haye kadib geedkiga soo qaata c i d geystay c i d ilaah kuma darnaadee eh, salmadiinaa geeyey haddana waxaa uu ka weynaa dawladda iyo sharciga dalka hadduu ka jiro ninkaas xaquuqda ku leenahay inna lagu waafajiyo maamulka waa idiin xaqiijiyeen soo maaha gudoomiyii ugu horeeyay in gacanta lagu hayo eh, asgarii dhibaatada ninka wuu xiran yahay laakiin in la dhiigo ma la rabo idinka maxaa u baahneedeen aniga waxaa u baahna cadaalada la geeyey ninkaas oo xaqa in laga waafajiyo bis wax kaloo u baahnaa kale ma laha labaatan afar sac ninka dambiilaha ah eh labaatan afar sac kadib maxaa laga rabaa in sharciga la geeya mase in noloshiisa joogo ilaa hadda lama aasin eh, meydka ma lahaasi doonaba ilaa goorma ilaa ninkaas dhibka u geysta loola walaalkay aabisha kan kan lahadal horta midkiiba lahaso aladi wuxuu ahaa madax markab maxkamadda cadaalka kaaladi maxkamadda cadaalka saddex loo banaa haye inaan jirin haye inaan jirin haye inaan jirin waxaa jirta dhacdadan wax ku lamaansan oo ah in wiilka xoog uu ku ahaa oo ku ahaa awood muqdisho uu ku keeni jiray toddobaadkii laba jeer garab weynna uu ku ahaa marka waxaa nooga sheekaysaa cabdifataax kaalinta uu ku lahaa noloshaada haye

wacabi wacabi wacabi inta kutututunaacudi wafta ka baxdo aakhirkiiba wixiiha waxaa dila inaan dilaalaso waa ugu dilay marka markii dhibaatadu idinku dhacday waxaa nooga sheegay in ciidamadu aysan bixin oo goobta ay joogeen marka maxay idiin sheegeen waanoo waayaha dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa mid kamid mid a ah ehelada nin dhallinyaro ahaa oo askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dilay magaalada balcad waxay eheladaasi ay sheeganayaan cabasho ku aadan sidii cadaalad ay heli lahayeen iyagoo marxuumka la dilay sheegay inaysan aasi doonin tan iyo inta cadaalad loo helayo markana wararka soomaalida haddaan ka baxno wararka dunida inteeda kale ayaan aadaynaa mareykanka ayaan ku hormaraynaaye toddoba qof ayaa toogasho lagu dilay gobolka california magaalo ka tirsan nin hubaysan ayaa toogtay toddoba qof sida wararku ay sheegayaan goorrow lama oga sababta ka dambeysay ninkan inuu toogashadaasi ka geysto gobolka california magaalo ka tirsan maalin ka hor ayay ahayd markii koob iyo toban qof ay dhinteen kadib markii isla sidan oo kale nin hubaysan oo isla gobolkaasi weerar uu kaga geystay sidoo kale wararka ee laga helay gobolkaas iyana waxay sheegayaan in laba arday iyana ay ku dhinteen toogasho kale oo ka dhacday bartamaha gobolkaasi maalintii shalay weerarkaasi waxauu dhacay shalay oo isniin ahayd barqanimadii booliisku waxay sheegeen inay soo qabteen ah, ninkii ka dambeeyey weerarkaasi isla sidoo kale ninkan weerarka goor uu ka geystay gobolka california magaalo kamid ah, ayaa booliisku gacanta ku dhigeen nin kamid ah saraakiisha booliiska oo muuqaal laga duubay warbaahinta ala hadlayay waxa uu sheegay waa dhacdo la yaab leh ma hubno sida waa ma hubno sida ay wax u dhaceen laakiin waxaan haynaa ninkii weerarka geystay waxaana la geyn doonaa cadaaladda ayaa lagu yidhi waxaana la arkayay ninka weerarka geystay oo inta gacmaha iyo lugaha laga xiraba ee booliisku ay gaari ay wateen ay kusii qaadayeen dowladda poland waxay sheegtay inay diyaar u tahay in ay taageerto dhigeeda dowladda ukrain oo weerar isdifaacis ah kula jirta ruushiya oo weerar ku ekeeyey tan iyo bilowgii sanadkii tegay ee laba wadamada yurub oo dhan waxay isku raaceen isniintii in lacag dhan shan boqol oo milyan oo yuuro ah lagu bixiyo dhaqaala dheeraad si loo taageero dowladda ukrain yurub inteeda badan waxay u helan tahay in ukrain ay iska difaacdo ruushka dowladda poland ayaa waxa ay sheegtay in iminka ay diyaar la tahay dhaqaalo dheeraad ah iyo lacago badan oo ay ku doonayso in ukrain ay ku iibsato hubka ama gantaalada ridada dheer ee ka hortaga diyaaradaha weerarka ka geysta gudaha dalka ukrain ukrain ayaa ilaa ay haatan inta badan waxa ku tiirsan tahay noocyada taangiyada ee dowladaha qaaradda yurub ay ka heshay waxaana taangiyadaasi ay soo rideen weeraro dhowr ah oo dowladda raashku ay isku dayeysay in ay ku ekeyso qeyb badan oo kamid a ah gudaha dalka ukraine dowladda jarmalku sidoo kale waxa ay sheegtay iyana in taangiyadan ay diyaar la tahay si ay ugu caawiso dowladda ukraine jarmalka waxa uu isna uu sheegay inuu diyaar la yahay hadalkan wuxuu kusoo aadaya dowladaha poland iyo jarmalka ee xilli madaxweynaha dalka ukraine uu aad cabasho u muujiyay sheegayna in loo baahan yahay in reer yurub ay isbarbar istaagaan oo ay gurmad iyo caawinaad dheeraad ah ukrain ay dalbanayso waxayna u muuqataa in hadalka madaxweynaha ukrain valadimir zelenski inta badan ay jawaab deg deg ay ka bixinayaan dowladaha qaaradda yurub madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski mar uu goor u hadlina waxa uu sheegay in isbeddel lagu sameyn doono dowladdiisa waxa uu sheegay in wasiirada dowladda isku shaandhayn lagu sameyn doono warbaahinta ayuu la hadlay zelenski ayaa cod aqlabiyada lagu doortay sanadku markuu ahaa labadii kun iyo sagaaliyo kadib markii uu ballan qaaday inuu dib u habeen uu ku sameyn doono dowladdiisa mana jirin ilaa iyo iminka ilaa iyo xilligaasi wax dibu habeen ah oo lagu sameeyey wasiirada ama xukuumaddiisa laakiin hadda waxa uu sheegay inuu jiro musuq baahsan oo hareeyay dowladdiisa isku shaandhayn ayaana lagu sameyn doonaa isbeddel ayuu yiri si uu u qaraar qaato dagaalka lagula jira ayuu yidhi dowladda ruushka ukraine ayaa boqol labaiyo labaatan wadan oo kamid ah wadamada qaarada yurub waxa ay ka galeen wadanka boqol iyo sideetanaad ee ugu musuq maasuqa badan labadi kun iyo koob iyo labaatankii markuu sanadku ahaa taasina waxay ka dhigan tahay in ukraine ay hareysay arrimaha musuqa dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda dalka mareykanka ayaa la filayaa inuu booqasho ku tago israa-el iyo sidoo kale cariga falastiiniyiinta warbaahinta cibraaniga waxaay sheegtay saaki oo talaada ah in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka mareykanka antony belkin uu booqasho ku tegi doono israael iyo carinka falastiin toddobaadka soo socda si uu la kulmo madaxda dhinacyadaasi wargeyska times ee israael ayaa isna sidoo kale waxa uu soo xiganayaa ilo xod ogaal ah oo ku saabsan in belkin uu doonayo inuu shir ku qabto israael iyo sidoo kale talaadada inuu booqdo waddanka falastiin isagoo oo la kulmi doono maxamuud cabaas waxauna dhinaca kale daanta galbeed uu gaari doonaa halkaas oo meesha qalalaasaha ugu badan ay ka taagan tahay daanta galbeed ayaa laga haystaa falastiin waxaana ku sugan ciidanka yahuudda waxayna weerar isdabajooga ay ka geystaan isbuucyada lasoo dhaafay ayay ahayd markii tobannaan qof lagu dilay daanta galbeed oo falastiiniyiina halkaas oo ciidamada yahuuddu ay toogasho ay ka geysteen oo ay ku laayeen dad shacab falastiiniyiin dhinaca kale waxaa booqashada ninkan ay kusoo aadeysaa xilli wadamada e, muslimiintu inta badan ay carag ka muujiyeen kadib markii bishii ina dhaaftay wasiir ka tirsan maamulka yahuuddu uu booqasho ku tagay xoog ah masjidka barakeysan ee al aqsa halkaas oo askarta yahuudi iyo wasiirkuba ay galeen arrintaas dowlado badan ayaa ka falceliyey imaaraadka carabta jordan boqortooyada sacuudi carabiya iyo dowlado kale oo ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin dowladda jordan oo xiriir la yeelatay maamulka yahuudda ayaa safiirkeeda waxa ay ugu baaqday inuu si deg dega ah uga soo baxo cariga ama dhulka yahuudda waxaana taasi ay ka dhigan tahay in suurtagal ay tahay jordan in xiriirka dhow oo dhawaangalka ah oo ay la yeelatay yahuudda in ay u dhowdahay ama qarku u saaran yahay in xiriirka ay u jarto daadansiga yahuudda ayaa kusii badanaya dhulka daanta galbeed iyo cariga ama dhulka falastiiniyiinta iyadoo dhul ballaarsi ballaaran uu jiro taas oo ku saabsan yuhuuddu sidii ay isugu sii ballaarin lahayd deegaano hor leh oo ka tirsan dhulka falastiin ay leedahay weli saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal ayahay markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo deeqa maxamuud maxamed deeqa ee dhanka hadalhaynta haddii aan ku hormarno waxaa baraha bulshada aada loogu hadlahayaa kooxda ka dhisan horyaalka brimer leaga ee dalkaas ingiriiska ee lagu magacaabo everton ayaa si rasmi ah shaqada waxay ugu ceerisay tababarihii hore ee kooxda jalsi soo maray ee lagu magacaabo frank lambard kadib markii kooxda toban kulan oo xiriira ah ee guuldarooyin la kulantay tababare frank lambard ayaa shaqada everton waxa uu haayay wax sanad ka yar tababarahan oo afartan afar jir ah ayaa haatan waxaa leeyahay si rasmi ah ayay shaqada uga burisay kooxda everton kadib guuldarooyin isdabajooga oo kooxda kala kulmay tababarahan ayaa kooxda jelsiya horey usoo ciirisay isagoo haatan waaye aa ah fiicneen kula soo qaatay kooxda everton kooxda everton ayaa waxaa laleeyahay horyaalka brimer leaga iyo guud ahaanba tartamada kala duwan laga soo bilaabo labaatan iyo labada bishii oktoobar ilaa haatan wax guulah way gaari weyday ugu dambeyntiina frank lambard ayaa haatan laga ceeriyey shaqada uu ka haya kooxda everton dhanka kale waxyaabaha la hadalhaayo waxaa qayb ka ah kooxda manchester city ayaa waxaa la leeyahay waxay dhammaystirtay saxiixeedii ugu horeeyey ee suuqa januari iyadoo xidiga lagu magacaabo maximo ee haatan la leeyahayba xidigaasi ayay la soo wareegtay xidigan ayaa waxaa la leeyahay waa labaatan jir waxa uuna noqday saxiixii ugu horeeyay ee suuqa janwari ay sameeyaan kooxda kubadda cagta manchester city manchester city ayaana xiddigan waxay ka saxiixatay heshiis shan sano ah uu kula sii joogi doono ilaa iyo sannada labada kun labaatan iyo sideedda suuqa janwari ayaa haatan waxa uu yahay mid gabagabo kusii dhow iyadoo ay ka harsantahay keliya toddoba maalmood kooxaha ka ciyaara qaaradda yurub ee horyaalada kala duwan ayaana waxay isku dayayaan inay safafkooda xoojiyaan iyagoo mid waliba ay isku dayayso ciyaaryahanka ay u baahan tahay inay ku xoojiso booska ee daciifka ka tahay haddii aan hadalhaynta halkaasi kaga soo tallaabno markana dhanka qormooyinka waayo haluuley waa mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay dadka qaarkii waxa ay ka qayb galaan aaska markuu qof ehel ah geeriyoodo iyaga oo muujinaya qiiro iyo inay danayn jireen laakiin ma daryeeri jirin kamana warqabi jirin inta uu noolaa waxaa jira dadku maqli kara adigoo ku hadlaya kumanaan eray haddana aan ku fahmayn waxaa jira dadku fahmaya adigoo xitaa aan hal eray ku hadlin haddii aad ka cabsan jirtay kelinimada iyo cidlada hadda ka cabso inay dad xun saaxiib kuu noqdaan qof kasta qalad waa uu sameeyaa nolosha laakiin taasi macnaheedu ma aha inay naftooda u ciqaabaan mararka qaar dad wanaagsan ayaa sameeya doorasho xun macnaheedu maaha inay xun yihiin ee macnaheedu waa inay bini aadam yihiin waxaa jira shan kelmidood oo muhiim u ah nolosha caqiido jacayl daacadnimo aaminaad iyo xishmad haddii ay noloshaada ka maqan yihiin ku dhaqanka kelmadahan wax badan baa kaa dhiman u isticmaal codkaaga naxariis dhagahaaga wax khayr leh inay maqlaan gacmahaaga sadaqo maskaxdaada runta qalbigaaga jacayl jirkaaga oo dhanna cibaado iyo alla ka cabsi xabsiga ugu weyn ay dadku ku noolaadaan waa cabsida iyo kawelwelidda wax dadka kale ay ka aaminsan yihiin haddii aad iska hadasho wax badan waxaad ku celinaysaa wixii aad horay u taqaanay keliya laakiin haddii aad dhegaysato waxaad baranaysaa wax cusub dadka qaarkii waxay garanayaan magacaaga keliya ma oga qisadaada waxay arkayaan dhoola caddayntaada keliya ma oga xanuunkaaga waxay la yaabaan aamuskaaga ma oga waxa maskaxdaada ka guuxaya waxay akhrin karaan qoraal aad soo qortay laakiin ma oga wakhtiga aad ku lumisay qormadan ayaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed daahir loohaas qormada ugu dambaysa dhankayga xirfadahaaga badi si ay fursadahaagu u bataan qofka dhalinyarada ah waa in uu isdiyaariyo isagoo xasuusan duruufaha waddanka uu ku nool yahay dhalinyaro badan waxay waxbarashada dhammeeyaan iyagoo aan isku diyaarin hardanka adag ee ka jira nolosha iyagoo waajibkooda ku soo koobay keliya inay shahaado helaan waxaa habboon inaad badiso xirfadahaaga oo mid kastana si habboon aad u barato maxaa yeelay ma ogid meesha ay fursaddu ka imaan doonto weydii macallimiintaada iyo dadka khibradda leh inta xirfadood ee la xiriirta takhasuskaaga midda kale qasab maahan in xirfadahaaga oo dhan ay ku kooban yihiin hal takhasus waxaa jira dad badan oo jaamiciyiin ah balse hadda ku shaqaysta xirfado ay ka heleen koorsooyin fudud oo ay muddo yar qaateen iyagoo aan wax weyn u arkayn haddii aad shaqo aan tahay meeqa xirfadood ayaa si la hubo u taqaanaa oo haddii maanta lagugu imtixaano aad isku kalsoon tahay inaad ka soo bixi doonto waayo aragnimadu waxayna bartay in hadba intay xirfadahaagu la-eg yihiin ay la-eg yihiin fursadahaagu inta aad waqtiga haysato waxyaabo cusub baro xirfado cusub kasbo oo dadaal alla dadaalkaaga ma dayici doono waxba hayasin ha yaraysan tusaale adigoo jaamici ah dhib ma lahan inaad shaqo heerkeedu kula hooseeya aad qabato si aad ugu sugato tii aad ku fiicneed balse hubi inaad xirfado leedahay guud ahaanna qormadaasi ayaa u dambeysay xubinta bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waa tahay saaxiibayaal deeqe iluul waa imaadsan yihiin waxayna la socodsiinayeen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiib yalowli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal ee markana ah. weli waxaan kusii soconaynaa wararka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in dowladda sweden aanaysan ka filaynin dowladdiisa inay taageerto dalabkeeda ku aadan inay dowladda sweden ay xubin ka noqotay isgaashaanbuurta militariga neto kadib markii mudaharaad todobaadyadan lasoo dhaafay uu ka dhacayay magaalada stokham ee caasimadu ah dalka sweden taas oo ay dhigayeen kooxo kasoo horjeedo islaamka islamarkaana ay taageersan yihiin kooxaha kurdiyiinta ah ee maraykanku uu la dagaalamayo madaxweynaha dalka turkiga roger dayob erdogan ayaa si kulol waxa uu u weeraray tallaabadii siyaasiga reer suudan ninka lagu magacaabo nermas poland uu ku qaaday taas oo foosha xumeed islamarkaana kitaabka qur-aanka kariimka qowlka ebe uu meel fagaaraha ku gubay magaalada caasimadu ah ee dalka sweden ayaa arrintaasi foosha xun ka dhacday waxaana la arkayay ninkan oo kitaabka qur-aanka kariimka gubaya iyo booliiska gaarka ah oo ilaalo ka haya ninkan ayaa waxa uu u dhashay dalka denmark waxaana uu haystaa sidoo kale dhalasho dalka swiden horey arrimo noocan oo kale ah dalka denmark ayuu ninkan kaga soo sameeyey oo dhowr jeer oo hore ayuu gubay kitaabka qur-aanka kariimka sanadkii hore ayay ahayd markii swiden uu isla sidan oo kale ka sameeyey xilligaas oo kooxa muslimiina ninkan ay baacsadeen iyagoo doonayo inay nolosha ku dilaan laakiin markan waa uu sharciyeystay waxaana uu ka dhaadhiciyey booliiska in arrintan si xor ah uu u sameyn karo booliiskuna waxa ay arrintaasi garowsadeen iyaga oo gaaf ama ilaalo gaara ka hayay turkiga waxa uu sheegay in arintaasi ay ahayd mid fool xun oo ka dhacday gudaha dalka sweden gaar ahaan waxaa lala beegsaday afaafka hore ee safaaradda dowladda turkigu ay ku leedahay magaalada stokham ee caasimadda dalka sweden si loo dareensiiyo turkiga iyo dhammaanba dunida islaamka ah waxa cadaawadda ay u qabaan ee islaam naciibka arintan ayuu madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ku sheegay inay tahay mid bulshada kala duwan ee caalamka ee kala fogeynaysa gaar ahaan mid islaamku uu ka fal celin doono madaxweynaha turkiga sidoo kale waxa uu daleeciyey tallaabada dowladda sweden ay u ogolaatay in isla sidoo kale kurdiyiinta la taageero iyo kooxaha b k k b k k waxa ay dowladda turkigu ay u taqaanaa koox argagixiso ah laakiin waxa uu sheegay in arrintan oo dhan aysan waxba u dhibi doonin dowladda turkiga afrika haddaan kusoo noqonana dowladda koonfur afrika waxa ay dhoolotus ay sameysay oo ay ku sheegtay in dowladda ruushka ay taageero militari ay u fidinayso dalka koonfur afrika ayaa difaacay xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya ruushka iyo dhoolotus militari oo si wadajira ah ay u sameeyeen labada dal ee ruushka iyo koonfur afrika eh xilli dalkaas uu ku sugan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka ninka lagu magacaabo sergey lavror oo booqashadiisii ugu horreeyey halkaasi ku tegay tan iyo markii dalka ruushku weerar uu ku qaaday dalka ukrain sergey lafror ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay mowqifkiisa dhexdhexaadka ah ee uu ka qaatay koonfur africa tan iyo markii uu dagaalku uu bilowday muddo hal sano ka hor laga joogo waxaana eedda colaada dusha ka saaray dalka ukrain iyo waddamada reer galbeedka uu ku sheegay in ay iyagu colaadan ay huriyeen ruushka ayaa xiriir eh, joogto ah la yeelanaya dowlado badan oo qaaradda afrika ah oo uu ka mid yahay eh, ama ay ka mid tahay dowladda koonfur afrika dowladda koonfur afrika iyadoo lafteedu waxay sheegtay arrintan ay kaga golleedahay sidii ruushku uu taageero milatari oo u siin lahaa dowladda koonfur afrika iyo sidii milatarigeeda cudud xoogan loogu yeeli lahaa hase yeeshee afrika ama dowladda koonfur afrika daleecayn xoogan ay kala kulmaysaa xiriirka ay la yeelatay dowladda ah, ruushka sidoo kale shiinaha ayaa isna doonaya inuu ku tartamo in qaaradda afrika xiriir wanaagsan uu yeesho isagoo sanadadii dambe kordhiyey xiriirka ganacsi ama xiriirka diblomaasiyad ee kala dhexeeya wadamada qaaradda afrika danjiraha mareykanka ee qaramada midoobey ayaa waxa uu ku wajahan yahay dalal qaaradda afrika ah xilli xogayaha maaliyadduna ay ku sugan tahay afrika danjiraha mareykanka u fadhiya qaramada midoobay lina tamos ayaa todobaadkan u safraya dalka ghana mosambik iyo kenya si uu uga wadaxaajoodo wadaxaajood horumarneed danaha ay wadaagayaan iyo mudnaanta ayaa layidhi shir madaxeedka hogaamiyaasha mareykanka iyo afrika ee mareykanku ka dhacay bisha ama ka dhacay bishii december ee laba kun labayo dhaafay shirkaas oo ka dhacay magaala madaxda ama caasimadda dalka mareykanka halkaas oo laga wada xaajooday sidii loo hormarin lahaa danaha qaaradda afrika iyo mareykanku ay wada leeyihiin socdaalka uu ku tegayo qaaradda afrika ninkan ayaa waxuu qaadanaya inta udhexeyso bisha january shan iyo labaatankeeda ilaa iyo sagaal iyo labaatankeeda waxaana diiradda uu ku saari doona ayaa layidhi arrimaha amniga gobolka habka ee loo dhaqaajinayo arrimaha ganacsiga iyo wixii laga wada xaajooday dhammaan sida loo adkeyn doono xogayaha maaliyadda ee mareykanka ayaa afrika iyana joogta waxa ayna sii dheereyneysaa xiriirkeeda ay ku joogto qaaradda afrika dhinaca kalena dowladda burkina faso waxay dalbatay in si deg deg ah ciidanka faransiiska ee ku sugan burkina uu isaga baxo gudaha dalkaasi burkina faso burkina faso waxay xaqiijinaysaa ama ay doonaysa ayaa layidhi afar boqol oo askari oo faransiis ah oo waddankaasi ku sugan inay ka baxaan muddo bil gudaheeda ah, sida ay waraysi ama lagu baahiyey warbaahinta oo afhayeen u hadlay dowladdaasi uu ku faafay warbaahinta emmanuel urdigan oo ah afhayeen u hadlay warbaahinta ee dowladda ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in faransiisku ay isaga baxaan guud ahaan burkina faso madaxweynaha dalka mm, waa faransiiska emmanuel macron ayaa horey waxaa uu sheegay in dowladda burkina faso ay la berbertaagan yihiin taageero milatari oo dhinac walibaha madaxweynaha faransiiska emmanuel macron waxa uu ka codsaday mas-uuliyiinta inay caddeeyaan toddobaadkii lasoo dhaafay mowqifkooda kadib markii warbaahinta dowladdu ay sabtidii sheegtay in burkina faso ay soo afjarayso heshiiskii labada dal ay kala saxiixdeen ee labada kun iyo sideed tobankii ay galeen warbixinta ayaa lagu sheegay in maamulka burkina faso weli ay doonayaan in faransiiska uu ka taageero dhaqaalaha qalabka master marcon waxa uu sheegay inay jirto jahwareer weyn oo ku saabsan sidii arrintan looga faalloon lahaa hayeeshee yeeshee go-aanka dambe ay gaarayaan ay warbaahinta la wadaagi doonaan sanadkii hore ciidamada faransiiska ayaa isaga baxay dalka dariska ay yihiin burkina faso ee maali kadib markii ay isku dhaceen hogaamiyaasha militariga faransiiska ee ku sugnaa gudaha maali faransiiska ayaa sidoo kale waxa uu soo afjaray howlgalkii ka dhankaha ah kooxda argagixisada ah ee sideed sano ka hor ka socday gobolka saaxil ee loo yaqaano operation bookho baaqiis ayaa xiriir dhow waxay la leedahay qaar badan oo ka tirsan waddamada qaaradda afrika gaar ahaan waddamada faransiisku uu horey usoo gumaystay isagoo isaga baxay ama iminkaba iskaga huleelay waddamo badan oo qaaradda afrika ah oo ay ku sugnaayeen ciidanka Faransiisku waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan mooshin mooshin mooshin mooshin lacag lacag lacag war codkaan maqlayaa macajaladihii horaa mase waa mid cusub oo hadda dhacay bannaanbax bannaanbax bannaanbax war wilisha baad ijaabka qaar waa jaladii la bedelin jiri dhagax dhagax dhagax shalay ala shaakiya shiidogeelaha badyay war madeeyow dadka dhammaa shiidhaaya aryaadhaha waxbaha qaylina ee warkii hore war soo dhaaf shabaabna waxay ka codsadeen baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha inay mooshin ka keenaan xilkana herti cad ka xanyuubiyaan oo shabaab dowladda iyo baarlamaanka ma aqoonsadeen war xabadii uu naga bajay sida uu noola dhaqmana xaquul insaanku ma oggola miyay dhaheen war shabaab baarlamaanka mamatelaan ay ku leeyihiin war maalin dhoweed xildhibaan golaha shacabka ka hadlay wuxuu yidhi shabaab ma dheero baarlamaankaay dhex fadhiyaan reer kalemaana usan naftiin salaama nagsada oo hadda nin jooga lama xanta miyaadna leedahay warni weyne qoriyo booshe khamiis isku siita oo shabaab u hadlaya oo le madaxweynaha mooshinha laga keeno markaan arkay anoo la yaabay waxaan xasuustay raggu hadalka wou meeldayaa dood hadduu marine bal inuu majnuun waalan yahay ama se maanlaawe murtad buu ku sheegaye maxaa mooshinkana keenay war nin qori iyo boosh wataahe mooshin muxuu ka rabaa war waxay ku dhaheen dagaalku waa joogsan laha haddii madaxweynaha mooshin laga keeno hayehe mama maanta murtaadayntiya eh. maraysa mooshin mooshimayn eh. maanta murtaadayntiya eh. maraysa mooshin mooshimayn war xalay waxaan ku riyooday bannaanbax culus oo bu'aala ka dhacay waxayna soo qaateen boorar ay ku qoran tahay nise dooni mayno maha salaad ha dhaco amiira ka khudbayeyna waxay sheegayeen in nabad sugiddu bilahan dambe xasuuq ku hesha dadka soomaaliyeed hayehe beriga waxaad joogtaba ma waxaad keentay shabaab bannaanba baxayaan ku riyooda war cabdullow maraan la aqoon oo shabaab ay dadka u dhuunteen maalin kasta tarabuunka ay bannaanbax ku qaban jireen war amiirra buur shacabka ugu qudbeeya waxay dhaheen shan iyo toban sanaan maamul idiin ahayn haddana waxaal noqaaya ilaahay ayaa og ee haddii nimankii kale idiin yimaadaan afgeennu waa su ammaan war waxay shacabku inay yidhaahdaan marka na dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa hoyna dhaafa waxyeeladiinna na dhaafa amray dhaheen war nimankii wixii loogaa falay ma hadday leeyihiin eh. siday noqon alla oge samiraan lahaano eh. siday noqon alla oge samiraan lahaano warkalamaanay war ma haysaane eh. madaxweyne xasan sheikh wuxuu muqdisho ka furay shirweynaha culummada soomaaliyeed oo adduunka isaga kala timid buda waryaa madaxweyne xasan sheekh baydhabo janaa'a rooga waana welibaa hirey shirki reedin heliisinta koonfur galbeed giibtiya koowad giibti siyaasadana hata bilaawdaas hirowsha bulsheena ka qiibgale qeybtii dhagankana wal ku heli warmadaw heliiskaaga ma ahane madaxweynuhu baydhabo markuu ka yimid uu shirkaan furaye wuxuu yidhi markuu la hadlayey culummada soomaaliyeed culuma allahi soomaalidu boqolkiiba boqol waa muslimiin waa sunniyiin shaaficiye ah aragti umbaa lagu kala beddelan aayad iyo xadiis layskuma hayo waxa soomaali maanta ka hadlaysanna adinkay gacantiinna ku jiraan oo ilaahay idiin wakiishay ummadda xaqa u cadeeya waxa yaryaroo aad idinku isku khilaafsan tihiinna qiima ma lehe asalka diinta u noqda dulqaadna u yeesha inaad adinkoo kale aragti duwan isdhegaysataan wada doodaan wada cibaadaysataan dadkana isku wadaan war madaxweyne xasan sheekh waxaa kaluu yidhi culimmaallay waxyaabaha yaryareed isku khilaafsan tihiin iyo doodihiinnu inay u gudbaan caamada maaha dabadeedna ay ku kala qaybsamaan oo colaadi ka dhex abuuranto ilan ayagu cilmi ma lahe war khilaafkiinna caqiidaha ka dhiginina miyuu ula jeedaa madaxweyne xasan shiikh waxaa kalou yidhi culummo badan ayaa shabaab laayeenay masaajidda ku dileen waxyaalaha iigu xanuunka badanoo markaan soo xasuusto aan ka dabqadano waxaa ka mid a macallin dugsi oo sagaashan iyo laba sano jira oo asagoo labaatan jira bilaabay inuu dugsi qur-aan dhigo sagaashan iyo laba sanona ku gaaray ayaa shabaab dileenoo weliba xabad kuma delinay si naxariisdarraa midiq horta uga gooyeen markay soo galeen xarunta gobolka banaadir qaraxii koowaad markuu dhacay qof walbaa uu ku carari karo uu ku cararay hase xarunta dhexdeeda waxa ku soo haray wadaad waayeela oo indhoolo ah meel loogu cararo waayo meesha u dhaqaaqmaagaba derbiyaa ka yimaada markay u yimaadeenna waa dileen hal qofo ayunka dhexdooda yidhaahdo war indhoolahan aan iska dayno waa laga waaye marka shirkan culumada uga maqan cabsi owgeed ha ogaadaan cabsidoodu waxba inaysan u soo kordhinayn oo aysan qofna dhaafayn war qof bili'aadana waa laysla dhaafa hadda xoolahayba dilaan aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh waxaa kalou yidhi ma allaay jaamacadahan iyo iskoolladaniyo waa guryo iyo dabaqyo qurqurxan laakiin lama aqbali karo dugsi qur-aanku inuu naqdo buush jidka dhinaciisa ku yaalla waxayna ahayd guriga ugu qurxoon inuu dugsi qur-aanku yahay war xataa ilmuhu markay dugsi qur-aanka aadayaan subaxii wejiga looma dhaqo dhar nadiifana lama siiyo laakiin iskoolka midka aadaya waana loo qubeeyaa waana loo labisaa lacagna jaabkaa loo geliyaa war waxaa taa ka sii daran ardayga dugsi qur-aanka dhigta hayey macallinka haddii la yidhaah qayaamihii inuu ku soo dumay ula mid tahay warwar bahaysana maanta waxay ku beegan tahay maalintii la laayo culimmada soomaaliyeed madaxweyne xasan shiikhna wuxuu yidhi culimmo allaay madaxdeennii xilligaas go'aan kaa qaadatay qaladay ku dhaceen shuuciyad wax la yidhaah oo ruushka laga keenay baanan qaadannay oo diinteenna iyo dhaqankeenna ka soo hor jeedda waxaana jirtay dhallinyaro badan oo ruushka waxbarasho inta loo geeyey hanti wadaagga cilmiga ku dhisan la soo laabatay hase yeeshee waxaan laga fakarin soomaalidu inay yihiin dad boqolkiiba boqol muslimiina diintooda iyo dhaqankooda iyo shuuciyadna aysan isqaba karin war naxariistay sheekh maxamed macallin oo berigaa inta la xidhay madaxweynihii dalka maxamed siyaad erge loogu tegey baa la yidhi wadaadkan dembi laguma hayo madaxweyne iska cafi wuxuuna madaxweynihii ergadii ugu jawaabay wadaadkan dembi kuma hayno laakiin saddex iyo toban oryateeshin baannu muqdisho ka furannay hal oryateeshinoo asagu furtaana ka taageero badiyey taasoo ula jeeday masaajidkii sheekh maxamed macallin kitaabka ka akhriyi jiray marka wuxuu yidhi wadaadku waa naga taageero badiyey annaguna waa ka xoog badannahay sidaasaannu u xidhnay mana sii daynayno war kalemaanay warka waa ku dheeraateene madaxweynuhu hadalkau culummada u jeediyey waxuu ku soo gebangabeeyey shabaab aan iska celinno rabbina aan ka cabsanno war kalemaaney sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimada dibadda ka timid shirkana ka qayb gashay wuxuu yidhi culimada waaweyn waa inay aadaan furimaha dagaalka si loo dhiirogeliyo ciidanka xoogga dalka warwar ma haysiine hawdka u dhexeeya xaradheere iyo caad dagaalkiiyaa ka socdaa la yidhi tugta dhacaysana waa la yaabay war khawaarijtii miyaa lagu weeraray war xagagasho lama rabay maxarbiga gashid war nimaan xaba karo maxaa dagaalkiisa ii geeyey horta xantu dhiig daadisaa aryaadaha samidee cabdullana waxa uu yidhi xaraaru geedka soo xiigow xayi eh. aasoon ahayn xagta xaraaru geedka soo xiigow xayi eh. aasoon ahayn xagta warwar ma haysaane eh. askarigii wiilka bajaajlaha iskoyska holwadaa ku dilay waa la soo qabtay maxkamaddaana la horgeynayaa baa layidhi war kalamaane warba ma haysiine askarigii shalay xarunta gobolka banaadir tuu dhigay la yaabay oo la yidhi keligiisuu laba iskor saaray ma la dallacsiiyey war kalamaanay war ma haysaane ninkii bastooladda watoo jaran garada inta la hoos galay ay u soo geli waayeen ma la ruqseeye war kalemaanay war ma haystaane taliyaha booliska gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka duufan iyagoo dagaalka ku jiraan arkaaye cilalkii ma laga qaaday war kalemaanay war ma haysiine albaabka laga gala xarunta gobolka banaadir ninaa isku qarxiyaa layidhi wuxuuna ahaaya lidha albaab yaroo dhinaca dambe ku yaalay furihiisana hadii la raadiyo xitaa in la helaa dhici kartay haddii la jabiyo xataa inuu jabi lahayaa dhici karta ee wiil dhanoo lagu soo tiiriya tacabeel galay in la yidhahdo isku tiiri albaabkee ku qarax qiima inuusan ku fadhin aad ka dareemaysaa marka wiilkaas albaabka ku qarxay oo dhintay dhaawaciisi xaggee la geeyey horta khawaarijkaasu qaatilu nafsi miyuu ahaa mise qaatilu albaab war horaa waxaa loo yidhi man qatala baaban qad qatala nafsahu waayahay dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir nuur ayaa idinla socodsiinayay waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo وضح للتحذير جيت كذا اللي كرمي dhaxangeliya daad shibaaxay dhaxangeed qodax la saxdiy jidkiiga libaax karami dhaxu guunyada sideed gasinka caliinahaad hargoorkiya cawska daab weliba gasiyaan ka qaadi guunyada sidee gasinka caliinahaan baargoorkiya cawska daaba alinkashiyanka qaadiy markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gubtaayu maxay saqdiy kan goonya haa adoon gaarabkayga joogin murtayu maxay saqdiin ileen simirka ma gabuudid adaanabka geeriyooni ileen simirka ma gabuudid adaanabka geeriyooni gugeennuwa kaasamaadii aroos laynoo gandaami ka samaadi gaxdi nafsiinu mayn

tilmaantay waye dhibtii soo gabagabowda gadaadu tilmaantay waye dhibtii soo gabagabowda gugeenni waa kaa samaade ee aroos laynoo gangaamay nafsi aynu maleyn anshaxay anoo guuriya habaynimo kalkaalunay cabaysdhaxan gorigiiyo siga iyo galowgiyo ciyow dhammaan gabigooduga gaarkulaacawi daxan gorigiiyo siga iyo galowgiyo ciyow dhammaan gabigoodu dharkula gartaydaanaanu sheegan anuun gaar darraysanaad miga maxaa godobliya xambaarshiin gartaydan aanu sheegan anuun gaar darraysanaad miga maxaa godobliya xambaarshiin kama gaboodid haddaanad ka geeriyoonin ileen samir kama gaboodid haddaanad ka geeriyoonin gugeenniwa kaasamaadii aroos laynoo gangaamiye gugeenniwa kaasamaadii gaxdii nafsiyaynu adayga gaabsanaya go'aaga intaan dhegaysay haddana gasaad joogta waaye hawaawe maxaan ku goobay guulaysteen oon dhaqaaqin haddana gagamadhaan ka toosay maxaan gogoshayday

dhibtiisoo gabagabowda gugeenniwa kaa samaade aroos laynoo gangaabay gugeenniwa samaadi aroos laynoo gangaamay nafsi aynu maalay